gaalada ah inuu siday u hanuuni lahayeen u xeeladeeyo hadalka u dhimriyo xikmad uu isticmaalo waa u bannaan tahay laakiin inuu diinkiisa ka dabco oo diinkiisa ka tanaasulo oo kii gaalkaa gaalnimadiisa uu kula noolaaduusan wax wanaaga u sheegayn oo kii faasiqaha fisqigiisa kula noolaaduusan wax wanaaga u sheegayn oo kii mubtadicaha mubtadicnimadiisa kula noolaaduusan sunno u sheegayn sidaas lama ogola laakiin waa la ogol yahay xeeladaysi oo ah sidii uu ugu soo jiidi lahaa xaqa mar ay munaasab tahay inuusan la hadlin ka aamuso maray munaasab tahay la hadlo hadalka u jilciyo wanaagga u soo jiido sidaas weeye mudaaraadku labadooduna aaday u kala duwan yihiin almudaahanatu mudaahanada mudaahanadu waa xaqka dabcid waa xaqka tanaasulid waa nifaaq oo ibnulmanduur lisaan ulcarabka mudaahanada marka uu sharxaa wuxuu yidhi almudaahanatu almusaanacatu waliin waa istusus iyo wax in iska dhigdhigo uusan ahayn mudaahanada waxaa la yidhahdaa wuu yidhi idhaaru khilaafi maa yudmiru waa inuu muujiyo waxa uu qarsaya wax khilaafsan wlidhaanu alqishu idhaanku waa qiyaano waxaa la yidhaahdaa carabiga dahana rajulu idaa naafaqa ninkii wuxuu sameeyey mudaahana markuu munaafaqoobo aa la yidhahda waa munaafaqayn wey munaafaqayn weeye mudaahanadu munaafaqayn weeye laakiin mudaaraadku ma ahane waa xeladayn iyo qofka u dhimrin weeye almudaahanatu mudaahanadu khuluqun waa akhlaaq khuluqaasoo munxadun hooseeya akhlaaq aad u liidata weeye oo hoosayda ama almudaaraatu xeeladaysigu falaa ay falaysa kadalika sidaas ma ahan laakiin la takhlid ha isku qaldin baynahumaa bayna almudaahanati waalmudaaraad mudaahana iyo mudaaraad ha isku qaldin oo fataxmilaka ay ku xambaarto almudaahanatu munaafiqiintu ilaa xadaari nifaaq xidiga leeha xadaarka nifaaqiisa iyo isqarintiisii oo kale xadaar waa xidig magaciis waa ismu kowkabin khafiyin yadlacu qabla suhayl xidiga leeha suhaylka ka hor ayuu soo dhashaa waa uu ka horeeyaa aad uu marka isku qariyaaho lagama yaqaano suhaylkeedba u malayneeba marka munaafiqaynta xidigaasoo kale ha ku dhicin ah, mujaharatan si cadaan ah inay kugu xambaarto oo fataxmilaka ay kugu xambaarto almudaahanatu munaafiqiintu ilaa xadaari nifaaq waxa waya xadaarka xidiga la yidhaahdo nifaaqiisa mujaaharatan si cadaan ah ay munaafiqnimo kuugu xambaarto walmudaahanatu mudaahano hiyo alatii waa mida tamasu taabayda diinaka waa inaad diinkaaga wax ka mida ka tanaasushaa waa midii ilaa uu yidhi waduulow tudhinuu fa yudhinuun gaaladu waxay jecel yihiin inaad u dabaacdo iyaguna ay soo dabcaan oo la sameeyo waxaa la yidhahdo taqaarubu aladyaan diimaha in laysku dhoweeyo saasay gaaladu jecel yihiin oo waxay dhihi jireen colaadan joogtada si meesha looga saaro muddo nala caabud annaga ilaahayaga oo sanabkayaga annaguna muddan kula caabudaynaa colaadii meesha laga saaro iyo isnacaybkii ay nabiga dhihi jireen sal allahu alay wasalam taasuna waa gaalnimo iska daa inaad la caabudeen haddii kaliya aad qalbiga ka go'aansato gaalnimadooda inaad la samaydo waa ku gaaloobi adoon samaynad ku gaaloobi maxaa yeele alcasmu cala alkufri kufr gaalnimo la go'aansada waa gaalnimo qofka hadduu go'aansado xataa kun sano kadib inuu gaaloobo markaas waa gaal saacadda uu go'aansado u gaalbay alkufr ala alkufr alcasmu cala alkufri kufrun weye marka gaaladu waxay jecel yihiin waxa la yidhaahdo taqaarub اladyaan diimaha la walaalayna diimaha laysku soo dhowaynaa colaaddaa meesha laga saara alwalaa walbaraa laga saaraa taasna macnaheedu waxay tahay gaalnima laiskugu tega xayl waa gaalnimo waa gaalnimo gaalnimaa lasugu tagaa wey marka adiga danu kuguma jirto laakiin ayaga gaalnimadoodii ugu tagto marka mudaaraadka iyo mudaahanada aalay u kala duwan yihiin xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu sharxayo wuxuu idhi qaala ibnu badaal almudaaraatu min akhlaaqi اlmuminiin mudaaraadku waxay ka mid tahay akhlaaqda muminiinta dadka muminiinta akhlaaqdooda wey wa hiya khafdu linnaasi waa dadka in garabka loo dabciyo wa liinu اlkelimati hadalka loo jilciyo wa tarku liqlaadi calayhim laga tago in lagu cadcadkeeyo hadalka sidaas weeyaan in lagu cadcadkeeyo ayaga hadalka in laga tago wa tarku liqlaadi lahum fi lqowl wadalika min aqwa asbaabi اlulfati in sidaas la yeelaana waa waxa asbaabta ugu xoog badan oo dadka isku soo dhoweyda oo qofka lagu soo dumo asbaabta ugu xooga badan oo qofka wanaagga loogu soo dumo weeye wuxuu yidhi wadanna bacduhum an almudaaraata hiyo almudaahana gabalaa waxay maleeyeen inay mudaaraadku tahay mudaahanadii fakalida bacdigaas waa gafay lianna almudaaraata manduubatun ilayha waaba sunnaba mudaaraadku xeeladaysiga qofka inaad u dhimrida oo sidaad wanaagga ugu soo jidi lahdo aad ugu dhimrido oo aad u soo dunto wanaagga waaba sunno waalmudaahanatu muxaramatun mudaahanaduna waa xaaraan waa shay la والفرق أن ana almudaahanata min addihaan farqiga u dhexeeya wuxu uhi xaafidku waxaa lagu kala saaraa mudaahanada dihaanay ka timid wa huwa اladii yudhiru calى shay wayasturu bainahu ah, dihaanka waa qof shay muujinaya midka xaqiiqada hoosena qarinaya ah, daahirku wax kaaga muujinaa hoosna waxbuu ka qarinaa wafasara alculamaa biannaha mucaasharaة اlfaasiq waidhaaru الridaa bima huwa fiihi min gayri inkaarin calayh waxaa la yidhaahdaa hay yihahdeen culummadu ay ku fasireen mudaahanadu waa inaad faasiqi iskala noolaato iskala dhaqanto aad u muujido inaad raalli ka tahay wuxuu ku sugan yahay oo aadan munkarkii uu ku sugnaa aadan inkirin taasaa la yidhahdaa mudaahana waxaa la ydhaha mudaaraadna mudaaraad waxaa la ydhahdaa hiya rifqu biljaahili fi tacliimi wa bilfaasiqi fi nahyi can ficlihi wa tarki اliqlaadi calayhi bilqowl mudaahanaduna ah, waa taas waa munaafiqnimada laakiin mudaaraadku waa jaahilka in loo dhimriyo waxbaridda faasiqa in loo dhimriyo marka xumaanta laga reebaa aan hadalka lagu adadkayn shaqa miyaga isku leh midna waa waajib midna waa waxa weeyaan waa sunne shaqa iskuma laha marka isku qalbi alslu ataasic wlarbacuun alaraam bikutub alaraam waa in la jeclaado bilkutubi kutubta kutubta in la jeclaado sharaulcilmi cilmiga sharaftiisa sharafuulcilmi cilmiga sharaftiisa macluumun waa mid la yaqaan licumuumi nafci waxtarkiisa caam ahaanshada uu caam yahay saasaa lagu yaqaan cilmiga waxtarkiisa waxaa lagu yaqaan nafcigiisa wa shiddat lxaajati baahida adaygeeda ilayhi cilmiga loo baahan yahay ka xaajati lbadani waa jirka baahida uu u baahan yahay ilal anfaasi neefyaalka baahida oo cilmiga loo baahan yahay waxay la tahay neefta jirku intuu u baahan yahay cuntadoo kale maaha inta aad u baahan tahay cilmiga inaad barato iyo intaad u baahan tahay cunto inaad cunto shaqo iskumale waxaad u baahi doonta cilmi maxaa yaele cunto ma afar iyo labaatan sax mar haddaad cunto caadi laba cuntana hadde waa meesha ugu dambayday soo ma jeedid laakiin cilmiga intaas kuguma filna afar labaatankii sax laba goor uma baahni neeftii neeftaas kaa soo baxayd aad u baahan tahay aad cilmiga u baahan oo neeftaas hadaad hal daqiiqo weydo naftaadu khatari geli hal daqiiqo haddaad cilmi weydana naftaadu diintaadaa khatar gelay sababtoo ah kelmad kastood ku hadlayda waa inaad taqaan ma kuu bannaanta mise kuuma bannaan ficil kastood samaynaydana waa inaad garato mkuu banaan mise kuma banaan cibaado kastood ku dhaqaaqaydan sida sharcigaad waa inaad u samaydo mana dhici karto cilmi la marka inta neeftaas loo baahan yahay in la eg aa loo baahan yahay cilmiga wa shidatulxaajati baahida adaygeeda ilayhi ilalcilmi loo baahan yahay ka xaajati lbadani waa jirka baahidiisoo kale ila anfaasi neefyaalka uu baahan yahay wa duhuuru naqsin nuqsaanta muuqaalkeeda biqadri naqsihi cilmiga nuqsaantiisu intay laeg tahay wey qofka nuqsaantiisa cilmigiisu intay laeg tahay intaasaa nuqsaan la-eedaa ka soo muuqane ah, qofka nuqsaanta ka soo muuqane waxay la-eg tahay inta cilmigiisa nuqsaantiisu la-eg tahay inta cilmigiisu nuqsaantiisu la-eg tahay aa ah, qofka nuqsaanta ka muuqana la-eg tahay wa duhuuru naqsi nuqsaanta muuqashadeedu wa xusuulu ladati macaansiga oo qalbigu raaxaysto oo xayaata dayiba qofku ku noolaado iyo wasuruuri wa xusuulu suruuri farxad inay soo xasiishaana biqadri taxsiilihi cilmiga la soo xasilintiisu intuu la egyahay waayo qofka inta cilmiga uu bartay uu la egyahay aan raaxadiisa qalbigahuna la egta qalbigiisaa raaxaysana hadduu cilmi naafica barto xayaata dayibuuna haysta baynamaa qofka hadduu diin la'aan yahay adduunka hadduu ugu qanisan yahay murugo iyo dayq iyo ciiri u ku noolaana ilaa marka dambe uu isdilo ah, oo adduunkao dhan waxaa la idhahdaa waxa iskugu dilid badan wadanka ugu qanisan ah, soma jeedid adduunkao dhan ayagaa iskugu dilid u badan marka xayaatada dayibadaahu waa diinka ah, waa cilmiga naafica qofku intuu ka haysto intuu xayaata dayibo wuxuu ka helaya intuu cilmi naafica ka haysto intuu cilmigiisa nafcalgiihu ah farxadiisu leegta wa xusuulu ladati macaanka soo xasilidiisa wa suruuri farxadda soo xasilideedu biqadri taxsiilihi cilmiga la soo xasilintiisu intay leegtahay weeye walihaadaa sidaas daraaddeed ishtadda waa adkaaday haraamu dulaabi ardada jacaylkoodu bidalabi kutubta ay jecel yihiin waalgharaamu iyo jacaylka ay jecel yihiin bijamci lkutubi kutubta la soo walihaada saas daraaddeed ishtada waxaa adkaaday haraamu dulaabi ardada jacaylkooda bialabi cilmi dalbidda ay jecel yihiin cilmiga in la dalbo ay jecel yihiin iyo walqaraamu jacaylkaay jecel yihiin bijamci lkutubi kutubta in la aruuriyo maktab uu yeesho arday walbaaba kutub badan uu gato oo uu helo aaday u daranta siday ardada u jecel yihiin maca ardaygu hadduu tasaruf saxa uusan noqon uusan tasarufka ka qaldan yahay dhaqaalihiiso dhanna kutubu gelina kutubtuna naafic noqome khasaaro waxaa la rabaa kitaabkaad arto beeca lama gatee waa la xusho kutubta kutubta ma dhamay kartid kutubta ma soo wada gedi kartid waxa aad haysato waxaa lagu gartaa kutubta xuulka ah fani walba xuulkaa laga gataa xuulkan adigu ma taqaanid culmada la weydiiya fanigaas kitaabkaan ka gata kitaab hellaakiin maanta kitaab hela soo baxay si kii ku dili lahaa naarta geylaha inuu yaha dhacda kaad soo gadato soma jeedin marka doorasho waa inay la jirtaa doorasho waa inaad wax ku gadataa walahum waxaa u sugnaaday ardada akhbaarun akhbaar akhbaartoo fii haadaa heraamkan ku sugan akhbaartoo taduulu dheeraanayd haddaan soo jamci tagno akhbaar aad u fara badan wa fiihi waxaa ku sugan asalkaas muqayadaatun qisooyin lagu qoray fii khabari اlkitaab kitaabka magaciisa la yidhaha khabarulkitaab yasara allahu ilaahay ha dhammaysti yasar allaahu ilaahay ha fududeeyo itmaamahu kitaabkaas la dhammaystiridiisa wa dabcahu iyo in la daabacaba isagaa le marka isagaa wada markuu kitaabkan qorayuu gacanta ku haya intaasuu kitaab isku wada ah, sababtaa wuxuu caan ku ahayaa layidhi dafdaruu leeyahay faa'iidadu arkaba waa qoraa marka fawaaidka isku baab ka hadli maayan moogta abwaabtuu ku kala qoraa marka qayb walbaaba markay kitaab noqotuu soo saara marka marka intaasoo kitaaba iskugu qabyaa sooma jeedi wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faxrisko alusuula usuusha min alkutubi xaalay ka mid yihiin kutubta usuusha ka gado fanni walba usuushiisa gado ma dhammay kartide waclam ogow annahu shaniye laa yuqni kaa deeqi maa minhaa kutubta xaaluu ka mid yahay kitaabun kitaab can kitaabin amase minhaa usuushaad u celi karta waclam ogow laakiin kutubtaa dammayday waclam ogow annahu shaniye laa yuqni kaa deeqi maa minhaa kutubta fanni kasta kutub usuulahu muhiimuu leey oo asal u ah kutubtaas mid mid kaa deqima fannigan haddaad kitaabka ugu weyn gadato fannigo dhan kitaabka ugu weyn haddaad gadato waxaa dhacda masaa'il badan inay ka maqan yihin oo kitaab yar ku yaalla kitaab yar ku yaalla oo fanniga ka mid marka kutubta muhiimkaa ah la cushaa walaa taxshur ha ku soo aruurin maktabataka maktabadaada wa tushawish ha ku qasin oo ha ku tashwiishin calaa fikrika maskaxdaada bilkutubi kutubta kutubta alguhaa'iyati daadxoorta loo nisbeeyey kutubta daadxoorta maskaxdaada ka ilaasho maktabkaagana ha soo gelin kutubtaas iska ilaali laa siyamaa waxaan maal lahayn oo wax loo dhigaajininoo ayaga kuwa ugu liitaa uguna sharta badan kutubulmubtadica bidcolayaalka kutubtooda fainahaa kutubta ahlulbidaca sumun waa sun suntoo naaqicun baaliqun qaatilun wey waa sun dilay naaqicun waa baaliqun qaatilun waa sun oo weliba xeel dheer oo qaatil ah oo qofka disha marka iska ilaali ha ku degdegina marka kutubta sheekh maxamed saali cuthamiin waa saddexuu yidhi kitaab naafica kaas war male gado kitaab aan naaficna ahayn daaran ahayn qisas iyo wax iskaga qoran oo wax qiimo weyn aan lahayn iska ilaali ha gadani waktigu waa qaali waktigu kaa baabi'ina kitaabna waaba midkan sunta naaqixa ah, midkan oo kutubta ahlulbidaca ah, aad iskaga ilaali kutubta ahlulbidaca aad iskaga ilaali kutubta ahlulbidaca aad iskaga ilaali kutubta oo aan waxa weeyaan aad iska ilaalid wuxuu ku daray oo ka mid ah kutub wuxuu ihi manhaj gaara ku qoran oo dariiqatu alcilmi macnaha kuma qorna wey ah, dariiqatu alcilmi kuma qornee manhaj gaara ay ku socdaan manhajkaas gaarkaa waxaa loola jeedaa koox gaara afkaartooday xambaarsanta ah, sidaa kutubta mufakiriinta dadka la yidhaahdo oo kaleeto mufakir islaami a ah lagu leeyahay waxaas ka ilaale nacfi male kutubta ahlucilmiga gado kutubta ahlucilmiga gado ayaga ah mufakiriinta iska da iska da iyo kutubta dadka oo oo majhuuliinta oo la oqoonba oon iyo meel aan la iska ilaali marka kitaabka kan khayrka bis gabo alaslu اlkhamsuun qiwaamu maktabatika maktabadaada toosnaanteeda maktabadaada siday u toosnaa laheed calayka laasim bilkutubi kutubta kutubta almansuujati lagu tixay oo lagu alifay calaa dariiqati اlistidlaali waxdeliishii wadadeed iyo watafaquhi fiqiyeelasho calaa cilali اlaxkaami axkaamta cilooyinkooda fiqi loo yeesho iyo walqowsi tiimbasho ama hoos u gelid calaa asraari اlmasaa'ili masaa'isha siraryaalkooda hoos loo galo kutubtu laba dariiqay ku kala alfantaha kutub waxa weeyaan waxaa iskaga qoran war qubana yajuusu kada wayaxrumu kada wayusanu kada kada saasay u qoranta wax daliila kuma qorna kutubna istidlaal iyo tafaqu waxay ku dadaalaan mas'aladan daliilkeeda in la keeno wejul istidlaalka la sheego mas'alada la fahmo kutubta marka waxay aad u badsataa qaabkaas loo qoray oo adiladeeda wadata oo istidlaalka wadata adiladu mar waa aayad mar waa xadii mar waa cilo ila sheega ciladii naska laga hela xukunkiiu qaadaa soo maha marka kutubta adilada sheegayda oo aayaadka axaadiista ijmaacaadka qiyaasaadka iyo cilalkii sheegayda kutubta nuucaas aad u badso oo maktabadaada ku badi calayka laasim bilkutubi kutubta kutubta almansuujati lagu tixayo lagu sameeyo lagu alifay calaa dariiqati alislaam daliishii wadadeed iyo watafaquhi fiqiyaalaasho calaa cilali alaxkaam axkaamta cilooyinkooda fiqi loo yeesho in la fahmo xukunka cilladiisa xukunka axkaamta waa labo qaar culammadu waxayna tacabudi macnaha cilladiisa annagu ma naqaan qaarna waa mucalala waa la yaqaana qaarka cilladoo la yaqaan waa inaad garataa ko kuwa kalena cillada wuxuu heshe maxamed saali uthaymiin waa labo cila khaasa iyo cila caama cila khaasa waa midaan lagu leeyahay waa xukunkana waa mucalala waa la cileeyo la fahmaayo cilooyinka gabalna waxay yidhahdaan waa masaladan waa waa taxabudiyo lama yaqaan ciladeeda laakiin caamho la wada yaqaanaa jirta cilada caamka waa maxe tacabud ilahay in lagu caabudaya dhammaan axkaamtoo dhan ciladeeda ay caamka wada marka lagu leeyahay shaygan lama cilayo lama yaqaan ciladiisa macnaha cilo khaasaan loqon ama midda caamka waa la yaqaan ilahiya lagu caabuda maxaa ka mid a ah? duurka xaal looga dhigay afar ragco maqhribkana saddex looga dhigay ilaahay waa yaqaan laakiin maxaan ognahay in ilaahay lagu caabudayo ciladaas guudaan naqan laakiin middii khaaska oo salaadna afar ragco looga dhigay midna saddex looga dhigay tacabudyaa la yidhah laysma weydiiyo hmm, tacabudyaa la yidhahda laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun addoommada la weydiya waxa la sameey lama weydiiyo wa min ajaliha marka iyo walqawsi uu yidhi shiiku walqawsi hoos ugelin iyo tiimbasho iyo muquurasho calaa asraari lmasaa'il masaa'isha sirarkooda la dabaasho waa cilalka cilalkii weeye sirtooda iyo xikamkii cilalkii waa la soo sheegay marka tanna waa tirada waa xikmadii maxaa yeel ilahay waa xakiim xugun ma jiro uu jideeyey ilaa xukunkaas xikmadu ilahay ka leeyay maxaa yeelay wallahu caliimun xakiim alle xakiim wey shay walba meesha u munaasib ka o dhigaa marka asraarta haddeen wuxuu ula jeedaa xikmadii ula jeedaa maadaama cilladii lasoo sheegay wa min ajalihaa kutubtaas kuwa ugu weyn waxaa ka ah kutubu shaykayn labada sheekh kutubtooda shaekh alislaam ibnu taymiya raximahullah iyo wa tilmiidihi ardaygiisa ibn اlqayim aljawsiya ibn qayim aljawsiya raximahullah wacalaaljaabati wadadaas waxaa ku sugan fii daalika fi listidlaal min qabl ayaga hortood iyo wa min bacdu gadaalkoodba kutubana ku sugan maan dariiq umana horrayn umana dambayn ayagu labadan sheekh waddadan oo istidlaalka culummada umana horrayn umana dambayn dhexdaas wadda tixan oo silsilad ah ay dhexda kale uga jiraan wa cala aljaadati wadadaas dhexbartankeeda waxaa ku sugan fii dalika istidlaalka min qablu min qabli shaykhayn wa min badu wa min bacdi shaykhayn kutubun kutub ayaa ku sugan alأwl kutubtii wax kaaga tirina alxaafid ibn cabdilbari almutawafى sanata dii waxa weeyaan imaamkaas xaafid اlmaqrib oo dhintay raximah اllah wajalu kutubihi kutubtiisa kan ugu weynan badanna atamhiid wey oo muwada ku sharxaya imaam maalik aلثanي alxaafid ibn qudama almutawafى sanata alhijriya raximah اllah waar'asu kutubii kutubtiisa kan madaxa u ah waa badan yihiin almuqni weeye aلثالث alimaam alxaafid الnawowi raximah اllah almutawafى sanata alhijriya toddobaatan almutawafaa sanata sitamia sita wasabciin alhijriya lix boqol toddobaatan iyo lixdii la oofsaday raximahullah aad waxa weyn asna istidlaalka khaasatan kitaabkiisa oo ah muhadafka ku sharxayo majmuuca ah. maya imaam nawowi a la rabaa الرابع الحافظ الذهبي المتوفى سنة الهجرية رحمه الله waa midka أفراad الخامس الحافظ بن كثير المتوفى سنة الهجرية رحمه الله kutubtiisa waxa ugu faa'ido badan waa tafsiirka الحافظ بن رجب السادس الحافظ بن رجب المتوفى سنة الهجرية kutubtiisa ugu faa'iidada badan waxaa ka mid ah qawaacid اlfiqhiyaha uu leeyahay oo aan mael kaba lahayn alqawaacid alfiqhiya iyo bukhaariga sharxa uu ku sharxay iyo الsaabic alxaafid ibn xajar almutawafى sanaةa alhijriya raximah اllah aلثaamin alxaafid shawkani almutawafى sanaةa alhijriya raximah اllah kutubtiisa kuwa ugu faa'iidada badanna waa nayl awdaar iyo asayr اljaraar ataasix alimaam maxamed ibn cabdilwahaab alcalaama almujadid almutawafaa sanata alhijriya raximah اllah kutubtiisa kuwa ugu faa'iidada badanna waxaa ka mid a ah kitaabu tawxiid oo la yidhi baabka uu ka hadlaa kitaab lamida ah lagama alifin alcaashir kutubu culamaai najd kutubu culamaai dacwad kutubu culamaai dacwati culummada dacwada kutubtooda dacwo najdiya loola jeedaahe wa min ajmacihaa kutubtaas kan ugu jamcinta badan adduraru saniya wey maktabaddan waa noo waa kitaabka ugu faa'iidada badan uguna jamcinta badan dhowr dabcadda noo taalla lix iyo toban mujallaa waa toban dabcadihii ugu dambeynaya taan rajaynaya marka aad u faa'iido badan maal ma leh wa khaasatan الحادي عشر العلامة سنعاني المتوفى سنة ألف ومئة وثمان واثنين وثمانين اثنين وثمانين الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه النافع سبل السلام كاسو مثل بمرع الثاني عشر العلامة الصديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة ألف وثلاثمائة والسبعة الهجرية رحمه الله الثالث عشر العلامة محمد الأمين الشنقيد المتوفى سنة الهجرية رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن marka kutubtaas soo xulo aimadaas ay qoreen ha ka soo buuxin maktabkaaga waxa weyan daadxoor lacagtaadana ha ku baabi'in alxaadi wاlhamsuun altacaamul maca alkitaab sida kitaabka loola dhaqmo daad soo gadato saad ula dhaqmi kitaabka kitaabkaa markaad soo gadato saad ula dhaqmi leedaa lagu bara iska soo gada maaha hadaad soo gado saad ula dhaqmi kow horta kitaabka marka aad soo gado halkaad dhigay xataa meesha dhigi laheed waa lagaa rabaa meesha dhigi laheed waa lagaa rabaa meesha dhigi laheed laftirkeeda waa lagaa rabaa lakin mee dhigidda waa soo socotaa hadda kitaabka sida looga faaidisa ka hadla atacaamul maca alkitaab sida kitaabka loola dhaqmo laa tastafid ha ka faa'iidaysanoo ha aqrin min kitaabin kitaab xataa tacrifa ilaa aad garato istilaaxa mu'alifihi mu'alifkiisa istilaaxiisa fiihi kitaabkaas waxa weeyaan ugu istilaax ah kow intaadan kitaabkan akrinoodan ka faa'iidaysan waa inaad barataa mu'alifka kitaabkan qoro istilaaxaadkiisa ila culammadan uba istilaaxaadu leey haddaadan sidaas yeelin kow waxaad ku dhici doontaa inaad shiiqa laftiisa ku been abuurato iska daa inaad wax faa'iidaysateen shiiqii kitaabkaas qoray inaad ku been abuurato tira saasuu qaba waxaadan fahmin istilaaxii markaasaad leedaha shiiqeyaa saas yidhi mana taqaanid hadalkiisa iisu hadla musiibada kale kuu dhacayda waxay tahay inaad ku laasimido wuxuu waxaan ku laasimin tira meeshaan saas uu yidhi saas inuu yidhaha laga rabay mana aan laasim tan kaleeto waxaad ku dhibtoo doontaa inaad masale kala soo bixi weydo oo kitaabkii dhammaayad godatay aadan aqoon qaabkii aad masalo ugala soo bixi laheed aadan oqoon culummadan isku istilaax ma buluuqulmaraam hadduu ku yidha muttafaqun calayh xaafid ibn xajar muxuu la jeedaa bukhaari iyo muslim laakiin muntaqa akhbaaraad joogtaa muttafaqun caleyh haduu yidha wuxuu la jeedaa bukhaari muslim iyo axmed ula jeeda marka inta buluuq soo akrisato muntaqa adoon muqadimadiisa akrin iyo wuxuu la jeedo haddaad tira muttafaqun caleyh bukhari muslim isku waafaqay waxaa weeyaan isageed ku been abuuranay ma taqaan waxaad sheegayba Ah, maba taqaanid kitaab walba istilaax u leey waa inaad istilaaxiisa marka fahamtaa laa tastafid ha ka faa'iidaysan min kitaabin kitaab xataa tacrifa ilaa aad marka hore garato istilaaxa mualifihi mualifkiisa istilaaxiisa fiihi kitaabkaas dhexdiisa ugu istilaaxa wa kaiira ma in badan takuunu lmuqadimatu muqadimadaa waxay noqotaa kaashifatan mid faydayda can daalika istilaax sida badan a'immadu istilaaxa ay ku soco doonaan muqadimaday ku sheegaayeen ah, muqadimaday ku sheegayeen marka muqadimada caqli fabda bilow min alkitaabi kitaabka biqiraa'ati muqadimatihi muqadimadiisa la akhrinteeda halkaas ka bilow kitaabka halkaasa laga bilaabaa ahaani wاlkhamsuun asalka konton iyo labeeya wa minhu min atacaamuli bikitaab wa minhu min atacaamuli maca alkitaab qaabka kitaabka loola dhaqmaa waxaa ka mida meeshaad dhigi lahayd horta kow markaad soo gato kitaabka markaad soo gadato waa in maktabadu fani fani kuugu samaysanta tafsiir xadii cilm اlxadiiث ictiqaad waxa weeyaan alfiq اlcaam oo kaleeto aladab oo kaleeto luqadii oo kaleeto waa in saas ay kuugu samaysanta kutubta haddaysan sidaas kuugu samaysnayn kitaabkii waad soo gaday markaad u baahato halkuu ku jiray xagga andadaf xagga kubood kitaabkii meel u yaal adoo ku yaal markaas waa inay haddana aad tira war ma baari kartid waa dhex lumayo haddana soo gad isagoo meesha ku jira harka ama wakhtigaagii laba sac saddex sac ay kaa qaadato inaad baarto marka koow markaad soo gato kitaabka marka hore waxaa la samaynaa waa la wada akhrina isagana haddaadan wada akhri karin muqadimada waa akhriya kow istilaaxaad fahmi fihriskana waa akhrine masaa'ilka muhiimka oo ku soo jiita aad ka akhrina dhexda adoo xoogaagaas ka faa'iidaystay aan fannigiisii la dhexgelina markaas kadib fannigiisi aad markaas dalab ku siin markaad u baahata markaas ka faa'idaysay idaa xusta haddaad koobto kitaaban kitaab falaa tudkhilu kitaabkaas ha isku gelin fii maktabatika maktabadaada ha isku gelin ilaa bacda an tamura markaad marto kadib maahane calayhi kitaabkaas jardan dareerin dhammaan aad carabka marido dareerido hadday kuu suurta gasho aw amase qiraa'atan akrin limuqadimatii aad akrido wa fihrisihi aad akrido wa mawaadica meelo minhu kitaabka ka mid muqadimada akri kadib fahrisada fiiri meelo ka mida ah marka oo fiirsadaas ku soo jiidka masaa'ilkaas ka faa'iidayso akri ha dhaqaalahaadi waa aad ka soo baxda oo ka faa'idaysada marka amaa in jacaltahu haddaad kitaabka iska yeeshood gelido maca fannihi fannigiisa la jirkiisa filmaktabati maktabadda fa rubamaa waxaa la arkaa mara inuu ku soo maro zamaanu zamaan wafaata uuna tago alcumur cumriga duuna nadari fiira ka sokay fiihi kitaabka la fiir adoon fiirin inaad iska duqdo iska dhimataan lacagti kitaabkaad ka so aa usoo gad aa ujeeddada usoo gad wa haada arrinkaas mujaraban waa wax la tijaabiyey sheeko maaha wallahu lmuwaafiq ilaahayna waa qofka midka waafajiya wanaagga iyo sida dantiisu ku jirto ilahay asaga qofka waafajiya aلثالث والhamsuun icjaamu اlkitaabati qoraalka in la dhibceeyo qoraalka in la dhibceeyo oo cajaminimada laga suuliyo cajaminimada in laga suuliyo markaad wax qoraydo waxa aad qoraydo waa la dhibceeya meeshii si aldan loo ari karna waaba la hala qoraalkaaga lama wada halo watigaa kaa baabaa laakiin meelaha asreed ama hadhow kelmad kale ay ku qaldantaa waa la shaqla dhibicdana midna lagama tago markaad qoraalka dhammaydana mara carabka lasoo mariya si aad u ogato waxaad qorta inay wax sax aayeen icjaamu lkitaabati qoraalka in la dhibceeyo idaa katabta marka aad wax qoraydo faacjim ilkitaabata qoraalka dhibcee biisaalati cujmatiha bisababi isaalati cujmatiha cajaminimada inaad ka suulido sababteed u dhibceen si aad cajaminimada uga suulido wax la akri karo ay noqdaan ah, annaga hadalkeen soomaaliga cajami waxay carabta u leedahay macnaha afshimbireed wey agtooda wax la fahmaya maaha marka haddaadan dhibcayn waxaad qorteen waaad wuxuu noqona afshimbireed wax la fahmaya noqon ma ah, ajamin cajamiga maxaa loola jeedaaba waxa weeyaan waa waxaan la fahmayn oon carabtu fahmay hmm, marka wax aad qoraydo dhibcee waa inaad iska dhibcayda wadaalika cajami ka suulinta biumuurin arrimay ku ahaaneen dhowr arrimooday ku sugnaaneen ma ahan dhibic kaliya ah, cajaminimada inaad ka suulido wadaalika isaalatu alcujma haabitun wuxuu ku sugnaana biumuurin alwal wuduuxu lad wuduuxu lkhadi qoraal cad inaad wax ku qorto wax oo amase meesha maba qaado qoraalkaa markaasaad ad wax aan la fahmayn qorto hadduu hadda waa fahmay maxaa yeel hadda maskaxdaada ku jira laakiin adiga haddaad muddo kadib ku soo laabata ma akhri karti faaid male iska daa qof kalo muslim walaalka inuu ka faa'idaysto bacdiga marka laysma yira un haddaad akhrin kartaa laguma talagalo hadda waxaad ku akhriya waa oqoontaad hadda kugu jirta oo adaaba og maskaxdaadu markaan ku jira laakiin bacda mudda meesha markaad ka akhrin karto aduu ma akhrin karti qof kaa dambeeya inta akhriya ka faa'idaysama marka wax cad oo qof kastoo muslimu u baahda akhrin karaa la qortaa taas waa koow afaani rasmuhu inaad ku qorto calaa dawi qawaacidi rasmi qawaacidda wax lagu qoro iftiinkeeda alimlaa loola jeeda qawaacid imlaa waa fani gaar hadde oo la barto qawaacid imla waa inaad ku qorto wuxuu ku yidhi wa fii haada fannigan oo ah imlaaga mu'alafaatuna ku sugan kaiiratun fara badan min ahamihaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kitaabu imlaa lixusein waali qawaacid اlimlaa licabdisalaam moxamed haaruun almufrad اlcalam lilhaashimi raximahum اllahu tacaala kutubtaasa ugu muhiimsan oo qawaacid imlaa laga barto waana fani muhiim aali annaqdu inaad dhibic ku dhigto lilmucjami kan dhibicta leh walihmaalu inaad dhibicda ka daydo lilmuhmali kan la dhibic tiray araabic ashaqlu inaad shaqasho limaa yushkilu wixii ishkaal gala wixii qarsoonaana wixii ishkaal geli doona macnaha wixii qarsoonaa doona hadhow si qaldan in loo kiciyo ay dhici karto shaqa meeshaas lama wada shaqlo waxad qorayda intaasaa laga shaqlaa alkhaamis tahbiitu calaamaati tarqiim waa inaad sugtaa calaamaata tarqiimka iyaduna waa fani la barto calaamaatu tarqiim fii kayri aayati dhow xadii wixii aan aayad iyo xadii ahayn aayad iyo xadiis ayaga waa la fahmaa laakiin carabiga kalood qoreydo calaamaatu tarqiim waa inaad ku dhigtaa oo calaamaddii tacajubka iyo ti istifhaamta iyo faasilo dhibic hoos ku leh waxa ka dambeeya hadday tacliil yihiin oo kale iyo meesha maquulu qowlka iyo waa inaad ku qortaa ah, calaamaat tariim calaamaat tariim waa inaad ku qortaa calaamaat tarqiimka waxay fududaynayaan fahamka hadalkan in la fahmo ah, hadalkan in la fahmay fududaynayaan hadalkan in la fahmo ayay fududaynayaan alfaslu saabic fasalka todobeeya almaxaadiir waa waxyaala la iskaga digayo oo ardayga looga digayo ah, waxyaala la iskaga digayo oo ardayga looga digayo iyo qof kastoo muslima alaslu raabici wاlarbacuun xulmulyaqada ah, soo jeedka inaad ku ruyooto iska ilaali adoo soo jeeda inaad ruyooto war ka joog ah, ruyada soo jeedka oo adiga halkan fadhiyaad ruyoonayda iska da ah, iska daa kaas isaga fasira wuxuu la jeeda isaga afasira xulmul yaqada soo jeedka qarawgiisa iyaaka wa xulmul iyaaka wa xulmal yaqadati waxaan kaaga digayaa soo jeedka inaad ku ruyooto maxaa ka mida isagaa fasira wa minhu waxaa ka mid a xulmulyaqadaha bian tadaciya inaad sheegato alcilma inaad oqoon u leedahay lima lam taclam waxaadan oqoon waa kaasa waxaadan oqoon inaad oqoon u leedahay inaad sheegato wey <laughs> waa qari weydaa lagu leeyay ah, qara waad ku jirtaa so so ma jeedin wa minhu xulmulyaqadaha waxaa ka mid ah bian tadaciya inaad sheegato alcilma inaad oqoon u leedahay limaa shay lam taclam aadan oqoon ow itqaana maa shay inaad sugtay lam tudqin aadan sugin shay aadan sugin aad leedahay shaygaas waa itqaani aadan u sugay aadan fannigaas aniga aan u aqaana soo ma jeedid fain facalta haddaad samaydo fa huwa ficilkaasu xijaabun waa teeb xijaabkoo kafiifun qiro weyn xijaabkaasu can ilcilmi cilmiga kaa mancinaya waa xijaab qiro weyn cilmiga kaa manciya maxaa mar haddaad tihi waa sugay dib dambe u akhrisamaydi kitaabkaas deg dambe akhrisamaydi fannigaas aadimaydi jahli murakabaad ku sugnaane jahilta wamaa tadri biannaka jaahilun waman lii bian tadriya biannaka laa tadri shaacirka jahilta jaahilaad noqota wamaa tadri biannaka jaahilun mana ogin inaad jaahilta waman lii bian tadriya biannaka laa tadri allaw yaa ku garansiiya inaadan wax ogeyn wax waa lagu bari lahaa kadibe in wax lagu baraa dhib ma noqoteen laakiin haddaad ba isku haysato inaad wax taqaan jaahilna aad tahay jahligaas waa maxay waa jahli murakaba ah, musiibo ka daran ma jirto musiibo ka daran ma jirto marka soo jeedkaa ku qarwin ka joog ah, soo jeedkaa ku qarwin nabigana sal اlahu alي wsl dis bukhaari muslim min xadiiث asma binti abi bakr sidiiq wuxuu yidhi almutashaabicu bimaa lam yucda ka laabisi thowbey zuri ah, qofka isku dherjiya waxaan la siin wuxuu la mid yahay qof xidhan lama maro oo been lama maro oo been ah qof xidhan u la yidi laba maroo been ah qof xihan ayuu la mid yahy marka laba maroo beenaad xihan tahay waxaadan oqoon haddaad tidhaahdo waa aqaanaa ah, waxaadan oqoon haddaad tidhahdo waa aqaanaa ixdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto adaa shibrin taakoole alaslu alkhaamis waalkhamsuun asalka konton iyo shaneeya ixdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto adaa shibrin taakoole hal taako mid jooga inaad cilmiga taakaga joogto kaasaan kaaga digaya waa digidda labaad ah digidda labaad maxaa loola jeeda isaga fasira wuxuu yidhi faqad qiila waxaa la yidhi alcilmu alaaatu ashbaah cilmigusiisa waa saddex taako cilmigu waa saddex taako man dakhala qofka gala fi shibri alwali man dakhala qofka gala fi shibri taakada alawali ee horeeya takabara isla weynaada waa dibira markaasuu caalim isku haysta taakada koowaad cilmigu markuu qofku ka gaaro markaasuu kibre waana sifo shaydaani mogta kibir waa sifa shaydaaniya waa everyway soo ma jeedid waman dakhala qofka galaa fi shibri aani taakada labaad waa tawaaduca sira xoogaa waa taqaan laakiin dad badan ka aqoon badanaa jira waa tawaaduca hoosu isku dhigaa kibir waa ka taga laakiin weli waxbaa ku dambeeya ogow waman dakhala oo kibir kuma dambeey lakiin xaa ku dambeeya waxbaa taqaan isleey waman dakhala qofka gala fi shibri aali taakada saddexaad calima wuxuu ogaadaa anahu maa yaclam inuusan waxba aqoyn ah, markaasuu ogaada marka uu cilmiga qaaya ka gaaro uu yidhaahdaa wamaa uutiitu min acilmi ilaa qaliil ah, cilmi waxba weynaa lakama siin mhm. intan ka jaahidka naha ka badan marka waa marka hadalkaas waxaa iskale imaamkii weynaa shacbiga iskale mhm. wuxuu ku yaalaa adab اdunya wاdiin lilmaawardi wuu ku yaalaa waana soo naqlinaa fakulqaydku soma jeeded cilmigu saddexaas taako sidaasuu yaala wuxuu leeyahay alcilmu alaaatu ashfaar cilmigu waa saddex taako faman jaawasa shibra qofka taaka ka gudbaa danna nafsahu annahu aclam naas wuxuu u maleeyaa isagu dadka inuu aqoon badan yahy dad inuu aqoon badan isku haysta waman jaawasa shibra aaniya taakada labaad qofka ka gudbaa adcana wuxuu u hogaansamaa bianna hunaaka man yushaariku fi lcilm dad cilmiga la yaqaan inay joogaan uusan keligiis oqoon saasuu ogolaadaa wman jaawasa shibra aali ayqana anahu min ajl nas wuxuu yaqiinaya dadka kan u jaahilsan uaymiin wuxuu leey markaa tawaaducii sax inta kaloo dhan laakiin markaad wax barato ood caalim masalada ku noqoto haddaad istiraahdo jaahilaa tahay iska aamus waxba lagaa faa'iidima amase tawaaduci uu ku gaarsiiyo inaadan masalo goyn karin masaladaas ka waran saasna waa la yidhi saasna waa la yidhi wax aad jismayda lamar xadiis mawduuc hadduu ku soo arooray masalada labadeeda dhinac mid ka mida dhinacna aayad qur-aan sheegaydo ma jasminaydo tawaatuciya kaa batinkaas waxaad leedahay saasna waa la sheegay taasna waa la yidhi walcilmu cinda allah waxba lagaa faa'iidima marka tawaado laakiin masalada markaad yaqiinsatood cilmi xaqiiqaad taqaan sheeg haka leleeana haka lexleexana sheeg wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbarak cala nabiyina md